أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان باب بيان ما كبابك عدينتي jaa ku soo arooro yimi fii tarajuli rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay feedhashadiisii wixii kuba yimi tarajul iyo tarjiil oo iyadana bal masalan dee waa kollay labadooduba macno keliyay wada leeyihiin oo waa dee adigu aynu u naqaanee timihii in la nadiifiyo oo uu ruuxu feedho oo waa wax looga jeedo tandiif iyo taas loogama jeedo bal haddaba jaanibkaas rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh inagoo shamaa ishiisii kuba jirnay wixii jaanibkaa kuba tacalluqsanaa xalayna aan soo aragnay dee timihii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh aan sooba aragnay abwaab kaloo ku tacalluqsan timuuna ay noo dambayso feedhashada gaar ahaan ayaa wixii kuba yimuu baabkiisii yahay xadaana isxaaq ibnu muusa alansaariyu qaala xadaana macnu bnu ciisa qaala xadaana malik bnu anasin can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat anaha qaalat waa xadiid bukhaari iyo muslim yo ay soo saareen dee ruwaadan ama raggan xadiidka warinayaana imaam malik baaba sanadka kuba sugan inta ka sarraysana waa inaan sooba maray macali bni ciise hadna asxaabtii imaam maalik ee cilmiga aad iyo aad u badan kaba xambaaray iyagoo dee markaa ixsaan badanna lahaa ayuu kaba mid yaha ama raggii ugu horeeyey asxaabta maalik iyo dadkii xartiisa xagga cilmiga uu kaba xambaaray iyo mulaasamada iyo itqaanka uu leeyahay ayuu yahayba ma uu kaba mid yahay <coughs> waa xadiidka saxiixo dee saxiixayn buu kuba sugan yahay caaisha waxay tidhi kuntu waxaan ahaa urajilu mid feedha ra'sa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay madaxiisa kale dee mudaaf baa iskaba ama qadaran halkan oo urajilu shacara ra'si rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam baa macnuu yahay rasuulkii ilaahay timihiisii ayaan feeri jiray walxaal ana anigu xaa'idun aan caadadii leeyahay oonan daahir ahayn ayaan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh timihiisa faari jiray tarjiilkii ama tarajulkii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa inooguba sugan yahay oo oh, dee walow imika ficilka iyadu kaga cabirtay mastarkiisu waa tarjiila waata aan tarajul iyo tarjiil halkan dee macno keliya kuwada yimaadaan mala tarajulka yar badan buu isagu tarjamada uga cabiray sheekhan tirmidi ugaba cabiray kitaabkiisana aan hayno caishana waxay noo sheegaysaa rasuulkii ilaahay iyadoo u adeegaysa u khidmaynaysa inay camalka laba imanaysay xadiidka way nooguba sugan tahay khidmada ama adeega ay u adeegto zawjadu zawjkeedii waa inooguba sugan tahay arinta <clears throat> kale inooguba suganna waxa weeye oo aada iyo aada u muhim ah haweeneedu marka aanay daahirkahayn ee caadada leedahay ama aanay salaad tukanahayn waxani waa xadad u diidaya salaadii laakiin jirkeeda bal wixii dee meeshii dhiig ku sugnaa un mooyaane jirkeeda guud ahaan dee dahaaradiisii uu markii hore daahir ahaabuu marka ayuu yahay iyadoo gacmaheedii dhici karta qoyayin waatan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh u feedhaysay marka wixii dee adigu meeshii dam ku sugan yahay mooye jirhkeeda inteeda kaloo oo dhammi dee waa jirhkaa daahirka waana waxay ummaddu kuba ijmacsan tahay taasna waxaa ka dhalanaysa mukhaaladadii dumarka iyo mubaasharadii lala mubaasharoonayay iyo wixii iyagu ay dee gacanta ku qabteen ay cunto sameeyeen ama cajiinkii ay sameeyeen iyo umuuraha caynkaas oo dhammi wax karah oo dee ku suganna ma jirto waa daahir taasba weeye oo markaa halkii ay kaba cabtay waa laga cabbi wixii halkii ka goosatay wixii waa laga goostay guud ahaanba taasi iyadu waa xadiiska inooguba sugan dee arrinkan kale a tarjiilkiina rasuulka ilaahay inuu feedhan jiray ama isagu ama deesan haweenaydiisa uba feedhe oo taa jawaaskeed na waa inoogu sugan intaa wax ka badanna waan arki doonaa luqa ahaan haddaan yar eegana xadiidka laftiga ugu dambeeya waa anaa xaaidun idun kolleyna waxaan dee isuguya baraarujinaynaa waa umuuro dee inta badan luqadii jawaadi badan aynaan ugaba cinaayoon taas waxa ay tahay halkan xaa'idatun lama odhan ama iyadii may odhanee xaa'idun bay tahay sababtu waxa weeye markan mudakarka iyo mu'anaska ta'da lagu kala farqiyo waa sifaadkay wadaagsadaan ee ku kulmaan ayaa loo baahdaa in la kala farqiyo laakiin hadday sifadu dumar u khaas tahay u gaar tahay ta lama geliyo oo waayo dee waa wax iyagii u gooniya xaydka rag xaydaa jirto iyagii bau khaas yahay markaa sifaadku markuu khaas ay u tahay iyaga u gaarka tahay looma baahna dee inay ta'da waxay ahayd faariqa bayna almudakar waalmu'anas imikana sifadii iyagii bay u gaartay waxaa la mid a ah marka uurka loo jeedo xamligoo kale waa wax iyagaa u gaara ah. xaamilun unbaa la odhanaya xaamilatun lama odhanayo laakiin xamligu hadduu wax kala noqdo wax madax lagu sido wax dul lagu sido marka rag dumar uu ka dhexeeyaayo waa la kala farqinaya iyadna xaamilatun bay noqon isagina xaamilun baa la odhan ee wixii sifaadee u gaar ahaa sadee murdic oo kale iyo waxa weeye adigu umuuraha sifaadka u gaarka ta'da looma baahno ta waxba lama geliyo saasaana xadiiska inooguma yimid xadiidkana macnihiisii waa taa waan garanay tarjiirka waa inoogu sugan lakiin axaadiis ay noo socota xadaana yuusuf bnu ciisa qaala xadaana wakiicun qaala xadaana rabiic bnu sadiixin qaala xadaana yaziid bnu abana huwa araqaashiyu can anas bni malikin qaala anahu qaala waa xadiid kaleo axaadiisii baabkan kaba mid ah kolay ragga qaarkood horaan u soo bal cidda dee xadiidkani waa xadiid la daciifiyo ama daciifo ciddii lagu daciifinayun baan u baahanay inaan ogaano rabiic ibnu sabiix xalayna waan soo haynay raggii kutubta alifay bal taliifta bilowgeedii raggii ugu horeeyuu ahaayo waa dabaqadii maalikiya oo jamaaco isku dhowba mar bilaabay tasniifta iyo kutubta taliifteeda qarnigii markaa labaad suludkiisii hore ninkani kamid buu ahaa nin caabidana waa ahay laakiin xagga xifdigiisiiyo umuuro ayay bal maalan culimmadu wax kaba sheegaan ee laakiin arinka weyne isaga maaha ee waxaa ku xiga nin yaziid ibnu abaan laydhaa kollay san aqriyayna yaziid ibnu abaana baan aqriyo ismigii maalayansarif baa ka dhigay laakiin labada wejba baa culimmadu way baneeyaan in yaziid ibnu abaanin aan idhaahnoon tasriifino iyo inaan sarfiga ka mancinoon yaziid ibnu abaana laydhaayo kollayna waxay ku xidhan tahay kelimadan abaan ma facaal baa mise waa afcal oo midna keenaysa tasriif mina tasriif la-aan keenayso bal ninkani nin horta caabida buu ahaa dadkii cibaadada badnaa uu ahaayo dee nin saalix saalixuu ahaa laakiin hadiyo goor dadka salaaxooda iyo suhdigooda iyo cibaadadoodu ay badan tahay qaaliban kolkolbay dee cibaaraad kaba cabiraya ragga qaarkood adrakatu aflatu saalixiin dadkii saalixiinta afladoodii ayaa haleesho cinaayo aada weyn axaadiistooda dabdinteeda iyo xifdigeeda iyo ilaalinteeda umay lahayn oo dee waa umuurahan kale kuba shuqloo yihiin jaanib kalena waxbaa ugaba imanayayo iyagoo dadku salaaxooda iyo cibaadadoodaas qaalibka ay jirto iyagana agtooda dee salaamatu sadr dadkii aanay ka shakiyahayn oo dee dadkii ay niyo fiican iyo wanaag ay u malaynayaan ayaanay kolkol dadkan xadiidka u sheegaya iska hubsan jirin oo cid aan xadiidkooda la qaadan baa dhici karta inay kaba rumaysanayeen iyaguna ay sii faafinayeen salaaxoodana dadku in badan ay ugaba naqlinayeen bal adigu waa nin marka la eego xaggiisa kale dee ha ahaado ninkaas cibaadada iyo taa kuba shuuroobeen laakiin xifdi ahaan iyo umuur ahaan aad buu ugu hooseeyey waana nin dee dacfigiisa culimmadu koley isla meel dhigeenoo jaanibkan xadiid iyo riwaayadiyo daciif ku aba weeye xadiidkuna markaa sanadkiisa isaga ku sugan dariiq kalena imaka iyo waxyaalo uma hayno oo saasoo koley dariiqan baa laguba warinaya marka waa xadiidka daciifa axaadiista kalena waynagaba filaamaysaa xagga duhniga iyo qeybta inooguma sugan iyo tasriixan iyo axaadiista kale ahayd baabka inoogu sugan cibaaradan huwa raqaashiin horta raqaash waa dee nisbo waxaana la takfiqaafteedana mashanoo raqaashiyu ma aqriayna raqaashiyu unbaan aqriaynaa kole habeen dhoweydna waan soo sheego huwadan waxay meesha u timi yacni baa iyadna iman karta kolkol adna halkan way isticmaali karaa haddaan dee dadkuna dad baa dib u yime aan ku yar celceliyo ruuxuna saa kuma dambin karayeen sanadka dhexdiisa markay huwo iyo yacmihii ay soo gasho waxa ay tahay imika tirmidi waa ninkii sanadkan xadiidkan inoo warinayay sanadkiisu ku warinaya sheekhiisu waa yuusuf ibnu ciise isagu markaa isagaa xor u ah dee inuu magacan sheekhiisa iyo wixii uu ka sheegayo ka sheego riwaayo maaha tani isagaa sifaynaya sheekhii sheekhiisii magaciisagaa sheegi hadduu nisbadiisii sheego hadduu waxyaalo kale ku dardaro waa wuxuu xaggiisa ka waramayo sheekhiisiina uu ku sifaynayo iyada macni dee uu leeyahay laakiin wixii sheekha ka dambeeya waxay galeen sheekhiisa wixii uu ka maqlay wuxuu maqlay ayuu soo naqlinaya marka sheekhiisa markaasa wuxuu ka maqlay wax kuma dardari karo waayo haddii kale wuxuu leeyahay imaka xadaanaa yuusuf ibnu ciise buu yidhi haddii bal xadaanaa wakiicun buu markaas ka soo naqliye halkaa wakiicun uu yidhaaho uu sheekhiisi yidhi uu isagu imaka yidhaaho xadaanaa wakiicun ibnuljaraaxi ruwaasiyu ama ru'aasiyu uu yidhaaho sheekhiina uu leeyahay yuusuf saastaa igu yidhi waxaanu odhan buu ka yeedhsiinayaa waxaanu ku odhan buu ka yeedhsiinayaa marka waxa ay tahay wixii sheekha ka dambeeya waxaa lagu gaabsadaa riwaayo ahaan sheekhii waxaad ka maqashay laakiin kolbaa ishtibaah imanaya rag baa iskelayoo la kala saarahayn oo ninkan la magac noqonaya waxaad doonaysaa inaad caddayso ninkaasi kuwaha ma kii kale ka socdo hadalkaa markaan wada baa la isticmaalaa ama yacni baa la isticmaalaa waa markaad cidda sheekha ka sarraysa adoonayso ama nasabkoodii lamlamayso ama sifo kaleo leeyihin sida nisba iyo waxyaale aad sheegto marka maxaad odhan imaka halkan huwa raqaash yaziid ibnu abaabku maaha ciddii magacan la lahayd ee waa ninkii reer raqaash haddii halkan huwa bedelkeeda ay tidhaaho yacnii wuxuu u jeedaa anraqaashiya eeg hadalkii uu ka gooyo markaa isagiibaa igu yidhi ma laha isagiibaan ka maqlay ma laha isagiibaa xaggiisii ku tasarufay si uu faa'iido kale ula yimaado ee waanu iska dhowray inuu sheekhiisii waxaanu ka maqlin isagii u tiiriyu idhaa sidaasuu yidhi waxaanu odhan isagii waa inta iska ilaalinaya intadaa been noqonaysa waxaanu odhan u ka yeedhsiiyey noqonaysa bal markaa hawada faa'iidadeeda ama halkan waxaa loola yimaadaa asaanidana way ku badbadan tahay kolba bay sanad dhowr meelood kaba gashaas saxiixa muslim iyo keyrkiiba bal markaa taas weyaane waa arin kolay dee wixii imika ka dambeeya in baraarujinteedu waa laga yaabaa in hadda isku baraarujina laakiin ruuxu inuu ogaado weeye waayo hadiyo goor raggan ma tatabuci karayo waayo casharkaa soconahayn eh, laakiin kolkol waxyaalahan lagu tiriyo ladaa'if alasaniid ee si ay bal faa'iido u noqoto ruuxiina ay sullab ugu noqoto kutubta waaweynee dee usuusha iyagu asaaniidane kitaabkan yari ugu noqdo ayaad umuuraha isku baraarujinaynaa xadiiskii baan markaa gelayna can anas ibni maalikin qaala anahu qaala anahda waxaan u leeyaynaa anahu kolley ay xadfaan baa jira laakiin la aqriyo halkan sanad marka ay tahay can anas ibni maalikin qaala macnaa anahu qaala anadu way go-an tahay laakiin qaaliban way aqriyaan kaana rasuulu llaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yugsiru ku badiya dahna ra'sihi madaxiisa oo uu dhaashado ama uu subko uu badsan jiray uu badin jiray dahnina waa macnihii mastariga ahaa weeye oo taasoo waa isticmaalu duhni bay noqon waa wixii dee ama saliid ahaa ama subag ama wixii la marinayay isticmaalkeeda oo waa subaga uu madaxiisa sukaya ma uu uu badin jiray rasuulka ilaahay wa tasriixa lixyatihi garhkiisa feeritaankeed kol uu biyo kuba feedhana waxa weeyaan waa badin jiray taasna wayugsiru waxaanu badin jiray oo u badsan jiray taana alqinaaca qinaaca qinaacuna waa khirqa ama mara yaroy madaxa saari jireen markaa ay subkaan sidee ruuxii cumaamad xidhanaya ama koofiyad iyo aan dufankan meeshii u cuskagayd ayay madaxa in yaroo khirqa ah oo dufankan iyadu ay ka xigsiinayaan wixii kale ka sarreeyay madaxa cumaamadiiyo ayay qinaac yidhaahaan waa khirqatun tulqa cala raas bacda isticmaali duhni wey waa marka la subkado ayay madaxa mare yar saari jireen taasna dee inay madaxiisu hadiyo goor subkayaaye waa isticmaali jireen xataa kaana sawbahu xataadani waxay qaayo u yugsiru kaba horaysay oo ama dee ah dahniga madaxiisa ama subaga inuubayo dhaashiga uu dhaashanayo badsan jiray xataa <coughs> kaana sawbahu waxaabad moodaysay maradiisu kaanana way ii laakiin waa kitaabkaygu dhibtiisii kaana sawbahu maradiisa waxaabad moodaysay sawbu zayaatin mid saliidda iibiya waa zaydka baayicu zayd ama saamicu saydsi baa zayaad laydhaa waa nisbadii ee xagga xirfada kaba imanaysay samaanna waa ka subaga iibiya ama taasoo kale ayay samaan noqon sanbe waxawey khadaar iyo baqaal iyo alfaadahaas baa dee waa wixii baab xirfo ahaa waana dee qiyaaso waa nisbadii waxaad maradiisa moodaysay xagga dufanka badan waana qinaaci makamaha maradiisii kale rasuulka ilaah maradiisu nadiifayda taasoo kale ee waa qinaacan madaxiisa uu saarayay qinaacan uu madaxiisa saarayay ee dee uu ka xigsiinayeyna cumaamadii iyo madaxan subkad markaas qabanayay ayaaba de waxa weeye moodaysay inuu kaasiba saliidda iibiya uu maradiisii ay tahay bal xadiidka ta inoogu sugan waa dee tasriixa lixyatihi tasriix iyo tarjiir iyo waa islamid waa feedhashadii baabkana taasu u baabaysnaa xadiidka waxaan leenahay asalkiisu xadiidkan waa xadiid daciifa axaadiisa kalena way nagaga filan yihiinba ee rasuulka ilaahay bal inuu feedhanayo wal inoo soo socoto xadiidkani si uu tilmaamayo inuu arrimaha badsan jiro dhici karta inuu maalin kasta iyo dee waqti kastaba taa laba imanaya wax ka duwan aan arki doono oo rasuulka ilaahay tarajulkiisaasi qibban waqtan bacda waqtin haase xadiid dee inoo sugan bay inoogu iman doontaan xadaanaa hanaad bnu sariye qaala xadaanaa abulaxwasi can ilashcati bni abi shacsaay can abiihi can masruuqin can caaishata qaalat anahaa qaalat hanaad ibnu sari kale waa nin uu tirmidisayn soo maray raggu aad axaadiistooda jaamica u badsado aan tirada uu kaba wariyeyna hore u soo sheegay oo nin cubaadii ummadda iyo culimadeedii kaba mid ah waxaa ku xiga abulaxwas oo atbaacu taabiciintii ah salaam ibnu sulaym baa la yidhaa baajuriba halkan waxaa dhacay inuu taradud ama waa cawfi ibnu malik ama waa salaam ibnu sulaym kolleyna malaa dee wax yar haboon may ahayne waa nooc baan filaya istixdaar la-aan laba noo isu dhow maaha laba noo la isbaaldhigo laydhaa kan ayuu noqonaya ama kan buu noqonaya ma kaara waa nin taabiciyo hore kana waa nin atbaacu taabiciintia ee waa salaam ibnu sulaym weeye can ilashcasi ibni abi shacsaay ashcaskani wuxuu ka warinaya aabihii abushacsaa abushacsaana sureym ibn aswad baa laydha waa nin taabiciintii waaweyneyd ee siqaadkahayd kaba mida barhkood ay sheegteen waqtigii rasuulka inuu soo gaadhin laakiin ma soo gaadhine adigu waa nin taabicii oo weyn kolay nin kaloo isna culimadii taabiciinta ka mida abushacsaa kunyadaa kuwa shuhuroobay jaabir ibnu zaydna waa jiraaye laakiin maaha kaase waa sureym ibn aswad masruuq iyo cayashana horaan usoo marro cayasha waxaa tidhi in kaana rasuul llahi sal llahu calayh wasalam intan waa tii ay odhanayeen almukhafafa min athaqiila macnaa ujeedada asalku inna ayuu ahaa shadadii baa laga tuuray damiirkeedina ama dee ismigeedina damiir shani buu noqday marka in kaana ay idhu shaniye kaana wuxuu waa ay mukhafafa min athaqiila kaana wuxuu aha sala allahu calayh wasalam la yuxibu mid shecel atayamuna midigaysi macnaa dhinaciisa midigu uu horraysiiyo fii duhuurihi tadahurkiisa markuu dahaaro qaadanayo hadday weyse dee xubnaha la kala horaysiin kara weeye sida luga iyo gacma iyo hadday maydhi tahay oo kale idaa tadahara markuu dahaaro qaato wa fii tarajurihi feedhashadiisa maxalushaadku halkan weeye idaa tarajara markuu feedhana dhinaca midig buu horta horaysiin jiray qof kabagashadkiisa idan tacala markuu kabagashadana lugta midig buu isagu dee uu markaa horgashan jiray taas buui bal xadiidkan asalkiisu waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo dee labada saxiixba inooguma sugan xadiid caaishana isagoo ah in kaana rasuululaahi sal llahu caleyh wasalam la yuxibu tayamuna fii dahuurihi fii dahuuri bal laba dabdi bay halkan culimada kitaabka inoo soo dabdisay ama bal dee riwaaye ahaan inoogu soo naqlisay laba dabdi bay ku xarakeeyaan mid waa dacda in la fadxiyo oo fii dahuurihi layidhaah madaanan horraysiina ta kalaan horraysiistay midna waa in dacda la damiyo oo fii duhuurihi la ydhaaho farqiga labada u dhaxeeyaana waxa weeyaan dahuur haddii la yidhaaho waa waxaan lagu dahaaro qaato maa yutadaharu bihi baa dahuur laydhaa bal weliba baabkaasoo dhan waa isla mid faduur saxuur iyo dahuur iyo waduu iyo waxaasoo dhan saxuurna waa wixii lagu suxuuranayay faduur wixii lagu afurayay waduu wixii lagu weysaysanayay waa biyihii markaa dahuur wixii lagu dahaaro qaadanayay ama iyadoo da haddii la damiyo duhuur laydha waa ficilka naftiisii waa dahaaro qaadashadadii waa tadahurka naftiisii wayaan waa ficilkii haddii aan wuduur laydhana waa weysada nafteedii la weysaysanayay noqonaysaa fuduurna afurkii la afurayay iyo suxuur bay noqon <clears throat> marka labada hore waxaan u horraysiistay walow labadaba ay soo naqliyeen taasi taqdiir igama baahna oo waa ficilkiisan uu la imanaya iyo dahaaro qaadashadiisan rasuulka ilaahay wuxuu jeclaa inuu midigtiisa hoos horreysiiyo amaa haddaadba laftigan iskaga socdo dahuurihii waa nafsa iyo xarakaysan wala xaraka dee lagu kalsoodan karaa ahayn laakiin waxaan leenahay samacay kuma jirta ama riwaayade waxay noqon kolley dee inaan iska qadarno inay waa biyaha naftoodii lagu dahaaro qaadanaya aan mudaaf u qadarno aan nidhaahno fii dahuurihi fii isticmaali dahuurihi way waa markuu waxaan uu ku dahaaro qaadanaya biya isticmaalayo idaa tadahara wuxuu jeclaa inuu midigtiisa horraysiya waa adigu luqa ahaan un macnuhu waa inoo cadyahayoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa uu weysaysan ama maydhanayo waxa weeyaan markaa uu feedhanayo markaa uu kaba gashanayo dhinaca midig ayaa lugta midig ee gacanta midig ee kuwaasuu horraysiin jiray allahuma waysada dee waa meelaha la kala horraysiin karo waa labada gacmood iyo labada lugood hadday tahay xataa faraxashada hore marka ugu horeeya lagu bilaabaya sunna ah dee iyagii marbaa la wada samaynayaa kala horraysiin nimo jirto labadii gacmood halkaas wejigoo kale labada dhaban oo kale mar baa la wada maydhayaayo dee ruuxu wuu wada marinayaayo dhanaca intuu maydho haddana dhinaca kale ma maydhayo ee waa wixii la kala horraysiin karo maydhiga laakiin dee waa dhinaciisi u yeeli jiray marka uu madaxiisa ku shuba dabadeed dee waa dhinaca midig haddana dhinaca bidix taas buu isticmaali jiray kabihiina marka la gashanayo taasba adigu sunnuhu uu yahay waana waxaanay culimmadu yidhaahaan iyagoo umuuraha dee wixii lamida mida raacinaya wax wixii baab tashriif ama takriim iyo yar mudnaanshale ah oo dhan waxaa kaba mida ah marka uu ruuxu wax cid siinayo ama uu qaadanayo kale haddii dhar la xidhanayo kale dee bal xadiis baa gaar ahaan uguba yimi haddii wax la cabi iyo cabitaankii iyo cuntadii iyo masjidka gelitaankiisi iyo kanifka ka bixitaankiisa waxyaalaha baab takriim lagu tiriyo dhan waxaa la horraysiinayaa midigta wixii dee aantaa ahayd sida masjid lagaba baxayo oo kale iyo in kaniif la gelayo kale iyo ruux hadduu dee ama iska siiminayo iyo waxyaalo iyo adugu bal umuuraha aan baab takriim ahayna waxaa la kabtaoo la bixinayo kale iyo waxa iyada la horraysiinayaa bidixdaa la horraysiinaya kolayna waa daabid guud oo culimmadu ay laba yimaadeen maxalu shaahidkuna baabkii waxaan ku jirnaa tarajulke wa fii tarajulihi ilaa tarajul weyo marka uu feedhanayo dhinaca midig ayuu horfeeri jiray ka bidixna waa raacin jiro xadaana mxamed bn bashaari qaala xadaana yaxya bnu saciidi can hishaam bni عن can ilxasan اlbصriyi can cabdillaahi bni mugafarin qaala anahu qaala kolay sanadku waa sanad rag wada aimo ah ayoon dee kala bal maala maxamed ibnu bashaar hore aan usoo maray bundaar oo rijaasha ama umuhaadkan usuusha lixdaa imaamyada leba dhammaan u wada sheekha tirmidina axaadiis aada u badan kaba wariyo boqolaal gaadhisan hore soo sheegay tiradeed maxad kitaabkana kitaabkiisa kale jaamica yaxya bnu saciidna waa imaam waqtihii weeye waa imaamkii qadaan la odhanayay isagii cabdiraxmaan ibnu mahdi aynu hore usoo maray deba dabaqadaasba waa imaam axmed iyo dee qolooyinkii taas uba sheekha ahaa iyo dee dabaqadiisaase waa marka la eego imaam ahljari watacdiil fii waqtihim dahabi kaba cabdira risaale uu leeyahay oo qolooyinkan dee balmaala jarxiga watacdiil ay dee magacyadooda uu kuba tiriyo markaas kolay dad fara badan ayuu kaba cabiraan dee waxay noqon markii uu kaba hadlaya halkaa iyagu idhahaa ruuxay dhaawacaan ruux dee isagii <laughs> jurxigii subogsanayaba ujeedadu waa dhaawacan yahin ruuxay dhaawacan ruuxay tawsiiqiyaanna waa labadoodoo kale haddaba adigu yaxya ibnu saciid alqadaan weliba taa u dheerayd cilmiga iyo aqoontaasna cibaado iyo camal aad iyo aad u badanna way u dheeraydo cilmi iyo camalba imaanbu kuma ahaa inta kale hore usoo wada aragnay waxay yidhi cabdullaahi ibnu muqafal laha uu nahiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay can itarajuli feedhashada ilaa hibban macnaa ilaa waqtan bacda waqtin oo dee inay dee feedhashadaasi dhacayso dee marmar iyo waqtan bacda waqti lala imanayo mooyaane inta kale waa nahye laftigan iban oo kale waxa hibigu uu yahay asalka hore dee xoolaha iyo ama geel oo kale iyo ayuu kalkiisa iyo biyaha markaa la geynayo ee la waraabinayo ayaa asalka hore lugada u ahaa oo xoolaha caynkaasi markay maalinna soo arooraan maalinna ay biyii kaba fadhiyaan bay qiibba ka cabiri jireen wuruudkoodu oo waa yowman bacda yowm oo maalin bay ceelkii tegayaan maalintii kale way daaqayaan maalin kale lagu celinaya taas bu aha markii dambana waxay u isticmaaleen wax kasta oo la sameeyo waqti waqtina laga tago mar baa la samaynayaa marna waa la iska daynayaa taas baa waxa weyaan dadba ay u isticmaaleen sidee lafdigana ay xadiidkama dhigeen tazuru qibban tasdad xubban oo kale oo ziyaaradaadu dee yaanay kasta wax istaba joogo oo maalin kastaba noqonin dee si laysugu xiisoodo waa mar ha dhacdo mar dee ziyaara haddana muddo ka maqno oo haddana taas ayna laftigu dee inama sugneen <clears throat> bal markaa taasi bay marka halkana maxay tahay de hadiyo goor ruuxu idaamada uu daa'imuu mar kastaba iyo laxdo kasta iyo waqti kastaba feedhanayo waxay dee tilmaamaysaa uun mubaalaqo uu ku xeel dheeraanayo tarafuh iyo raaxaysiyo taasoo kale oy la yirtaa sidee dumarkiibay laayiqu ahayda roog ragga iyo shahaamadooda laayiqu maba aha dee in laga tagana maaho dee waxay keeni timihiiba inay dee ay goobaan bay keeniyo bal dee xadiis baa kuba yimi man kaana lahu shacarun falyukrimhu ninka timani timihiisa ha karaameeyo waa ha nadiifiyo ha ilaaliyo ee timihii isagoo ay fiidhsan yihiin oonay feedhnaynuun shareecadna waxyaduna taa dadka faraysa maaha laakiin waxa weyaan waa mubaalaqadii tarajulka mubaalaqadii waxaweya waxaa lagu xeeldheeraanaya had iyo goor uu ruuxu tani ay shuqlinaysay ama ku xeeldheeraanaya badsanayay ayay tahay waa laga roon oo marka waa in dee waqti la sameeyo waqtina laga tago waqti la sameeyo waqtina laga tago iyadoo nadaafadii lagama tegahayn xadiisku suu inoo tilmaamayaa taasba weeye nahyigana waa litansiihe eh, maaha dee taxriim isaga xaddii ma gaadhsiisna waayo asalka tarajulku dee waa bannaan yahay uun eh, waxa weeye waa ruuxii tarafuh ziyaada ah wixii keenaya ku xeeldheeraan ayaa dee ayaan munaasib ahayn weeye ruuxaas eh, muslimka ahee cibaadada adigu umuuraha waajibaad ka badan istaaran yihiin oo kale waxtaasi ay dee bal maalan ayaan u munaasib ahayn ibn lcarabi la ydhaha ayaa caraabadiisu maxay ahayd bab wuxuu kaba cabiraya markaasoo isagu tarkuhu tadanusuhu waa iyadoo laga tago dee tarajulkii waa dee waxay noqonaysaa timiba inay usugagoobaan oo ay wasakhoobaan oo wax shareicadiiba ay diidaysay noqonba waxa weeyaan waa isaguna deetuu leeyahay ficligiisa dawaam ahaan loo sameeyaana tasanucun waa takaluf iyo waatan ee sunuuna muxuu yahay oo suni buu kaba cabiray waa ficluhu waqtan bacda waqtina waa qimbigan waa laftiga xadiidkuu eegaya bal nahaa rasuul llahi sala allahu alay slam an tarajuli ilaa qimban xadaana alxasan bnu carafata qaala xadaana cabdusalaam bnu xarbin can yaziid bni abi khaalidin waastan baa dhacday kolay nusqooyinka shamaailka way dhacday qolooyinkii shamaailka sharxayna adugu halkan badankooda walow sheekhan aan hayaa qabasho saasa aanu lahayn oonu qaban laakiin qolooyinkii kale dee baaturi ay kaba mid ahaayeen kollay qaari iyo munaawi iyo waxay ka dhigeen nin yaziid ibnu khaalid la yidhaaho oo dee siqaba ahaabay ka dhigeen dee kollay ninkaasna waxaa la arkaa kitaabka tirmidiba inaanu riwaayo kuba lahaynba aanu riwaayaba kuba lahayne sawaabku halkan waxa weeye ibnu dunzaa-id weeye walow dee shuraaxda ay taa kale kuba socdeen ninkan waxaa la yidhaha yaziid ibnu cabdiraxmaane laakiin kunyadiisa ah abu khaalid iddaalaaniyu oo markaa sawaabku wuxuu noqonayaa in la yidhaah can yaziida abi khaalidin oo ibnida la gooyo walow dee aan leenahay qolooyinkii imaka kitaabkan sharxay iyo nusqooyinkiisi waxay dee bal matalan san ay waxay ku socdeen ba adigu iyagoo xataa abida gooye yaziid ibnu khaalid kaba dhigeen intay iyaduna gooyeen abidadunbay gooyeen waxay ka dhigeen ninka sawaabkiisinaya yaziid ibnu khaalid waana nin yaziid ibnu khaalid oo dee nin siqa ah laakiin waxa weeye taasna culimadu kolley waa wahamuun walow ay iskaga daba tageen e ninkani waa waa yaziid oo magaciisa la yidhaa dee magaca aabihii isaga cabdiraxmaan baaba la yidhaaye waxa kunyadiisa uu ku shuhroobay ay tay abu khaalid daalaadina waa loo nisbeeya waana nin daciifo weeye xadiidku markaa kii hore nagaga filan kii hore kaga maarmaynaa marka ninkani waa nin daciifa xadiidkuna dariiqiisa daciifu ku yahay laakiin in waxa weeye xadiidkaa hore ee macnihiisu inooguma sugnaa walbal nahy qowliga ahaa ayaa ficilkan kaga maarmaynaa can abi lcalaa alwdiyi can xumayd bni cabdiraxmaan can rajuli min asxaabi nabiyi sala allahu caleyh wasalam habeen dhoweynoynu soo bilownay casharkana waxaa kutubta dhixda ah xumayd ibni cabdiraxmaan la yidhaahdo saddex nin baan kuba sheegnay saddexdaa cid aan ahayn oo xumayd ibni cabdiraxmaan la yidhaha lixda ususha ah midna kumama jiro marka ninkani waa waa ninkaan lahayd cabdiraxmaan maxamed ibnu cabdiraxmaan alxamyari weeye nin kaleo xmed ibn cabdiramaan ibn caf ibn cabdiraxmaan ibn cawf ama ah, xmed ibn cabdiraxmaan ibn cawf oo dee aabihiina axad alcashar ahaabay isku dabaqad noqonayaan ama ka kale waa nin ka dambeeye ninkana waa ninkaa reer xamyar oo waa nin hiqa ah ee laakiin xadiisku wuxuu daciif ku noqonayaa kaas weeye ninkaa horen sheegana abu khaalid idaaraani can rajulin min asxaabi nabiyi sal allahu caleyh wasalam waa nin asxaabtii rasuulka kaba mid ah ninkii laynooma soo magacaabin laakiin asxaabtii rasuulku dhammaan cadaala u wada sugnaato waa wada cuduul ilaahay baaba tacdiiriyey dadka kale haddii aan ruuxii la magacaabin oo dee ka ay mubhamka yidhaahaan iyo waxaa xadiiskooda loo celiya de kol haddaan isagii la garanayn cadaaladiisiina war loomahayo laakiin saxaabada cadaaladooda aynoo wada suganoo garashola-aan aan cayntooda la garan ama laga shakiya xadiidka darar uma keento oo tani waa nin kol haddii la ogyahy nin saxaabiya inay xadiidku maqbuul ama xadiidkaa inoo sugan buu noqon la haddaan dee xagga hore ama dhexda sanadka aanu inagaga daciif noqon wuxuu hi ana nabiya sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu a yatarajal min bani de waa kaa aynu saarn waxaan leedahay xadiidka hore aynagu filan nahaa rasuululahi sal allahu alay waslam can tarajul ilaa qibban kadibna wuxuu inoo faaiday ah, rasuulka ilaahina inuu tarajulkiisaasi taas ahaa oo uu ahaa waqtan bacda waqtina waxuu had iyo goorna yimaado maalin kasta iyo waqti kastaba dee uu laba imanayo ma ahayn dee waana nahyiga hore waa taa ku saarna bab maa jaa fii rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay sifaatkiisii baan ku jirnaa kitaabkuba dee waaba sifaatkii ilaahay sifaatkii rasuulka ilahay baan ujeedaa salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo shabaaishiisii iyo akhlaaqdiisii dee waxaana ay tahay sidaad habeenkii horena soo sheegnay haddii dee aynaan rasuulkii ilaahay la kulmin oynaan oo isagii dad arkay aynaan ahayn umuuraha fahamkooda iyo maqalkooda iyo aqrisigooda wuxuu keenayaaba ruuxu inuu noqonse wuxuu rasuulka ilaahayba uba muuqdo uu noqdo oo haddii uu inadhaaftay wixii ilin lagu arkaa dee samcigii baynu ku aragnaybo taasoo siaan imaamka hore jazari ama ibnuljasari kaba soo naqliya halkii akhilaaya inshada alxabiibu wa rabcuhu wacaza talaaqiihi wanaa'at manaazilu wafatakum an tubsiruuhu bicaynikum famaa faatakum bisamci haadihi shamaa'iluh waa tan shamaailshiisi kitaabkan isagoo dhameeyaanu labada bayd sheegay ama khitaabkii kitaabka ahayde waxaan leenaha famaa faatakum bisamci haadihi shamaa'iluh imakada markaa ciradii rasuulka ilaahay bal waxa dee dhintay miyuu maciro badan buu miyay yarayd ma ciratay mise muu ciraysan waa buraha xadana mxamed bn bashaari qaal ahbarana abu dauud qaal ahbarana hamaam can qataata qaala anahu qaal qultu lianas bni maalikin baan ku idhi koley maxamed ibnu bashaar de waana kii aan lahayn bal axaadiistiisa halkan uu kaga wariyay kol anugu sunanta sheegay inaan dabdino roon abu daauudkan caawa inoogu horeyso waa xanfilayaa dee intiina badan waa idin soo martay oo kutubtaan ku aragnaa in badan iyadoo xadiis la leeyahay abu daauud dayaalisi baa wariyey oo ninka abu daauud dayaalisi la ydhaaho ah, nisbadiisu tahay sulaymaan ibnu daauud baa la ydhaaho nasarkiisu reer faris aha ragii xufaada ahaa waqtigiisiiba ahaa oo dee xufaadii waqtigiisa kitaab ilaa imakadan dee la hayo lama qadbaceeyeyna isagoo lehba oo kitaab xadiisaba kumayaal xadiisna korka kala hayo waa imaamkaas weeye hamaamkana hamaam ibnu yaxye ayaa la yidhaha kolley nin kaloo aad isugu dhow yihiin oo mee uu ka yar horeeya daba meel ka yar horeysuu geli karaa hamaam ibnu munabih oo wahab ibnu munabih ay walaalayihiin oo adigu markaa qataadu la tinaan karaa haddaanu kaba yar weynaan kaasna waa jiraan laakiin hamaam ibnu yaxya cabdi waayo min iqat ruwaad kaba mida ah. qataada wuxuu yihi imaamkaasi anas baa waxaan ku idhi hal khadaba rasuululaahi sal allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay tiya khadaba shacara wey timihiisa miyuu xidno iyo waxyaalaha midabkooda bedela ee edhe ama caseeya ama cawlaan kaba dhiga ma mariyey madaxiisa oo ma cilaamiyey madaxii qaala anas wuxuu yidhi oo ujeedadu timihiisii cadda ama ciradii uu lahaa miyuu dooriyey oo wax dee midab u yeela ka duwankii caddaankaa ma mariyey wuxuu idhi anas ibnu maalik qaala lam yabluq dalika rasuulkii ilaahay kaama gaadhinayn timihiisii uu markaa ama xidno iyo wax lamida mariyo muu gaadhinbo dee wax yar bay ahayd midhar yar oo kooban oo la tirin karay ahaydoo dee uma baahanbo macnaa timihiisu in dee cadaabku kuma badnayn ba naadir buu ku ahaa marka uma baahanba inuu khadaab mariyo lam yabluq dalika inamaa kaana wuxua shayban cero fii sudqayhi dhafooradiisa ku sugan oo halkaa dhafoorada midhan weliba la tirin kara maa dhafoorkuma wada ciroobin dee malaa iyo canfuqada ama fudluugta iyo inta yaree timaha yaree dibinta hoosteeda iyana waxbaa ku lahaa adugu waa midhan la tirin karo barhkood tiradoodu inoo dambaysaba in yar buha marka ujeedadiisu waxa weeye halkan uma baahan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh oo dee cero badan oo u baahata khitaab ama khadbay u baahata amabuu yeelan waa midho la tiri karo labaatan ka yar wax markaa intaasi khitaab la mariyo ma aha laakiin dad kale ayuu laakiin abu bakrin laakiin haddii aan rasuulka ilaahay khitaabka marin abu baa radia allahu canhu khadaba timihiisii ku cilaamay ama mariyey bilxinaai waalkatab xidno iyo katab buu abubakar isagoo ciradiisaa badnayd walow rasuulkii ilaahay ee uu markaa markuu dhintayna dadii rasuulku uu lahaa unbuu kuba dhintay intii rasuulkii ilaahay dee waqtigaa u noolaana in yar buu kaba yaraa laba gunya buu kaba yaraa laakiin kolley shaybka kuba soo degdegay oo bal waxa weye <coughs> de markaas haddaba isagu wuxuu mariyey xidhna waa mariyey katabna xidhna waa tan aan garanayno katabkuna waa geed kale yidhaahaano isaga bal markaa dee uu khaaliska yahay xaggan casaanka kanileeyi aan lahaynee madow isagii u dhow weeye marka haddii xadiidka laftigiisa aan eegno ah uu iskuba darayeyna oo waxay markaa noqonaysaa xidnihii oo cas kana markaa hadi wixii la mariyo uu midow uu ku dhow yahayba dee isku darkoodu wuxuu noqonayaa casaan laakiin iyar madow u iiranaya adugu casaan iyo madow dhexdhexaadkooda wixii waa casaan laakiin madow buu iiranaya imankaa wax aragnaa dee imanka nooc ay yidhaahaan waa katamo sacuudiga laga keeno dee markaad aragto dadka marsaday aad soranson waa madow uuna oo wax aad dee haddaadad u soo dhawaato mooye aadad marka ka dheertay timo madow mooye wax kale aad arkayno magaaladeena iyo dee meelo kaleba imaka jiro dee ay dhaheen waa tanba imaka jiro dee mooyi kolleyna waa ka shakiso inuu ka tankiye kala warmahaye bal muhimku waxa weeye waxaad moodaana dee araggaasi inuu timiba ay wada madoobaadeen waxa weya aduu ku khidaabay laakiin rasuulka ilaahi ma lahayn kolley baab baa inoo dambeeyo baabu khidaabi rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam baa inoo dambeeya haddii casharka inaan gaadhi doona haddii aynaan ka gaadhin casharka dambe buu kaba bilaabmi doonaa imika waa shaykii guud uun jaanibka fudaarka way inoo dambayn doontaayoo dee wax ka duwan ayaa inoo iman doona ee bal shaybka unbaan haysan doona ama khidaabka iyadoo dee bal wixii kuba tacalluqsanaa baabkaas baan u dabeegan doonaa wala ay masale noqotay bala iskaba shuuroodo wadiyaalta kutubta taraajimtoo kale culimada taraajimtooda waxay noqotay dee wax aad u badan kolkol waxa la xusaba ay noqoto waxaad arkaysaa isagoo tarjama culimada ay sheegayaan kaana yakhdib kaana laa yakhdib cibaarad saasa hebel ay markaa iyagoo kaba hadlay odhan jiray timihiisa khidab buu marin jiray mid kale odhan may saasu ku dayn jiray oo kaleo waa ujeedadu marka dambe dee iyadoo aadna loogu kala tagsanaa aadna ay u badnayn bal matalan keentayna waxay de qorooyinka mutarjimiinta ee dadka tarjameeya ay u baahdeenba inay xusaan ruuxan oo dee ay markaa kusoo dareen waxyaalihiisii laga sheegayaba ay kuma soo daraan adigu bal way noo dambaysaa khidaabku waayo hadalkeedu intanuun ma aha bal matn xadiidkan waa xadiidka saxiixa weeye xadaana isxaaq bnu mansuurin wayaxya bnu muusa qaala xadaana cabdurazaqi can macmarin can haabitin can anas bni malikin qaala anahu qaal bal xadiidkana waa xadiid kale oo isaguna axaadiistii shaybka iyo wixii kuba tacalluqsan ah waana xadiid anas kolley cid aan imaka sheegada mala cabdurazaq waa nin imaama iyo dee macmari iyo cabdirasaaqna dee waa ninkan musanafka shahirka ah le ee ilaa maantaba madbuuca isagoo dabcad kala duwan laguma madbuceeyey waana nin imaam ahaayo yidhaahaan waqtigiisii marka la eego inta loo xareeyey ee macnaa dadkii dalabada ahaa ee cilmi xadiis doonayay ay halkii uu ka deganaa yaman waa sanca ama dee agteeda ay tegeen ee loo socday waxaan filayaa waqtigaas dee malaa qarniyadaas cid loo socdayba may jirinoo meel kasta loo galaba yimi imaam axmed baa raggii dee halkaa ugu yimi ah ahaa bal umuraha la yaabkan ahaa isagoo ay ciraaq ka soo socdeen oo dhici karta isaga yaxya ibnu ay wada socdeen oo ay isaga u soo qasteenba la arkay isagoo iyagoo jooga maka inuu dawaafkii kuma jiro yaxyaa ku yidhi ilaahay wuu inaga soo furtay socodkii dheeraayn iman haddana usii lugayn lahayd oo cabdirasaaq waaba joogaayo imaamkii waa diida wuxuui meel baan soo niyeey inaad meel ugu tagaan soo niyeey halka waxba kuma weydiin doono gurigiisii baad ugu tegayaa dee ugu tegan ee muddo la soo joogeen <clears throat> adigu waxaa waa ninka cabdirasaaq oo de waa imaam kolley bukhaari iyo muslim iyo dee waa siduunbay kaga wariyaan waayo midkoodna lamuu kulmin bukhaari bay suurtagal u ahaan layd hadduu dee intii u dhowriyo toban jirka hore usoo baxo inuu soo gaari yaman walow la yidhi kolbuu usoo baxayba laakiin wuxuu maqlay waa dhintay oo laakiin markaasna muu dhimane adigu kolleyna markaa de waa shan iyo toban jir lix toban jir unbuu ahaayo wuu soo gaari ka imaam muslim laakiin isna lama kulmi kareen waa adigu cabdirasaaq maxmar oo macad ibn rushada eegi doonaa isaguna marka hore asalkiisu waa reer ciraaqa iyo buu degeen macdatu fii raasi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay madaxiisa iyo walixyatiyo garhkiisa maan tirin oodu ilaa arbaca casharata shacratan afar iyo toban timood oo baydaa cadcad mooye bacdaa waa yaridii ay yaraayeen ee xadiiska hore bay sugnayd oo wuxuu leeyahay anas marka la eego rasuulka ilaahay madaxii marka la eego garhkiisii adigu dee tiradiisii buu sheegaya intii uu tiriyey ee uu balabaha u suurta gashay inuu tiriyo afariyo toban xabadoodu baaba eg waa aadba u yaraydo rasuulka ilaahay markaa wax timaa wax xirra oo la sheego ma lahayn walina axaadiisa way noo socotaan xadaana maxamed ibnu masan koley bal tirada haddii wax khilaafsan ay noo yimaadaanna way noo soo socotaayo dee xadiidkan imaka ana imaka kuma haynaa wixii yaale kale ay noo dambeeyeen xadaana maxamed ibn musana qaala akhbarana abu daauud waa dayaalisigaan markii dhaweyd soo haynay ibnmusanana horean usoo sheegnay qaala xadaana shucbatu can simaak ibni xarbin qaala wuxuu ihi simaak ibni xarbin hore usoo maray samictu jaabira bna samurata saxaabigaas baan maqlay walxaal qad su'ila iyadoo la weydiiyey cashayba shaybi rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay daradiisii lama weydiinayo faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu aha rasuulkii ilaahay idaa dahana marka uu dhaashado oo subko ra'sahu madaxiisa koley waa laga yaaba dee haddii lafti kale idin yaala bal kusoo laabi doonaa adigu sulaasi aad baan idaa dahaba ra madaxiisa marka uu adigu subko ee uu dhaashado lam yura lama arkahayn minhu rasuulka ilaahi xaggii shaymun ciro lagama arkahayn oo dee marka uu timihii uu sayd iyo wax lamida mariyo timihii madoobaabaaba dhalaalaya kuwii caddaa bariiqan ka imanaya zaydka iyo cadaanka iyo wixii ayaaba isu ekaanayo ciradumay muuqan lahayn markaas waidaa lam yadhin haddii aanu timihiisa rasuulka ilaahay subkin ama aanu dhaashanna oo timihii ay markaa basaasaysan yihiin ruuya waa la arkayay minhu xaggiisa shay-un shay waxbaa laga arkaya waxaa badnayn dee maka waa nakira oo waliba taqriib bay faa'iiday waa wax yar midhan ayaa laga ka muuqanaya rasuulka ilaahay madaxiisa balaama dhafooradiisii aduguma muqadima ra'si adugu wax ka yar muuqanayay midhan laakiin markaa uu subkado ama uu dhaashado iyada dariiqan ka imanayen sayidka waxan uu marsaday ayaa qarinayayba cadaankii midharhkaha ah iyo xabadahaasoo lama arkahay xadiidka saxiixa muslim buu inooguba sugan yahay oo isagu dariiqa shucba iyobuu kaba wariyay imaamkaas muslim idaa dahana ra'sahu waxaan filaya nusqooyinka qaarkood waa marka dabca la madbacaysan tuxfatulaxwadna kol istan baa taale barhkood baa arkay idan dahana idan dahanana dee dahana iyada bal dahana waa imaka ficil mutacadi u noqon barhkood baa waxay iyagu ku tagaan niyadhinu in la odrhanayo laakiin malaha intaa wax ka badan baa luqada carabiyada loo isticmaala haddii yadhinu la idhaa yadhan iyo yadhunu intuba wuu kuba yimaadaayo bal iyadu ishkaan ma jiro Eh, laakiin haddii indahana la ydhaaho kolay maadadu waxay keenaysaa ficilku inuu laasim noqdo oo markaa lafdigan ra'sahu dee wax lagu nasbiya aanay jirin oo de markaa ina lafdiga xataa laqwadii soomaaliyeed hatan waxaan idhi dahana raso madaxiisa marka uu subko taas laakiin idan waa marka uu dhaashado subkada ayuu baabu noqonaya markaa lafdigan isaga walow barkood ay dee iyagoo taa eegayana haddana mafcuuluun halkan kama dhigeen haddana markaan eegno ficil ahaan iyo laasim nimadiisu kolay taa ma keenaysa in lafdigii la nasbiyo laakiin waxaan leenahay iyadana way dhacdu nusqooyinka qaarkood idan dahana rasa dahanana markaa isla macno macno keliun bay inoo wada leedahay wuxuu tilmaamayaa sida anasba inoo tilmaamay erada rasuulku inay wax yar ay ahayd oo dee hadday badan tahay subad kasta ama sayid kastuu mariya ma qarin kareen ee waa midho timihii madoobaa dhex gelaya ayay noqonaysaa u ekaanaya kolkolna markaa timo ay masaasaysayi laga arkayo way yaraayen adugu badan xadana mxamed bn cmr bn lwliid ilkindi kuufiy qaal xadana yaxya bnu aadama can shariikin can cubaydlahi bni cumar can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal bal sanad kolley kuma wada joogjoogsan kare habeenba wuxubaaban ceebii yaxya ibnu aadamna waa imaamkii macruufka ah kitaabkan ilaa maanta madbacaysane kharaajka iyo xoolaha sida loo soo saaray iyo kharaajka waxna idhaahaanba dee isagu kitaab lahaa kolley kitaab madbuuca oo lala madbaceeyey kitaab ibnu rajab iyo kitaab abu yuusuf oo iyodma isku wada cunwaan ahaayeen kharaajka waxaa la idhaha iyo dee balmasaade meelihiisa iyo waxyaalaha kuba tacalluqsanaya meelaha lagu bixinayo shariik baa caawa bal kan yar qabanaya waa shariik laba shariik baa jiro nin shariik ibnu cabdilaahi ibnu abi namir la yidhaaho oo isagu waxa weeyaan adigu nin taabiciyo hore taabiciintii ahaa iyo waana ninka xadiiskan adigu axaadiisisra ayuu xadiis wariyaa bukhaari meel dambo kitaabu tawxiid ayuu ku wariyaayo marka riwaayaadkiisana khalal baa dhacay iyo mukhaalafo uu dadka kale ruwaada kale kuma khilaafo muslim laakiin markuu xadiiska soo arooriyo intuu sheego ayuubuu wadagoyaaba xadiiskiio faqadama wa akhara cibaarataas u waxna wuu horraysiiye waxna waa dambaysiye ujeedadu ah, meeshan waxyaalaha qadaadis laguma jira jirkaasi waa gaar midna waa nin shariik ibnu cabdilaahi la ydhaao reer naqa ahaayoo qaadi ka ahaa waatin iyo kuufa iyo qaadi ayuu ahaa saarim ah oo dee cidna ka haybaysan hadduu noqdo khaliifo iyo haddii kaleba adugu saarim oo xagga aad ugu adadago axkaamtiisa iyo waxyaalahaas ahayd laakiin waxay culimmadu yidhahda intii uu qaadinimada noqday ayaa xifdigiisu xumaaday oo ay xifdi xumo ku tiriyaan oo waqtigaas axaadiistii uu yaqaanay ee uu korka kaba hayay markii dambe dee hore ee u warin jiray may noqon kollay shariigan markaa halka inoogu ku suganaa ninkaas weeye oo shariika laakiin xadiidku duruq kale ayuu leeyahay waana xadiid inoo sugan ama cubaydulahi bni cumar waa cubaydulahi bni cumar ibni xabs bni casim ibni cumar ibni alkhadaab oo waa qoyska reer cumar waana sikaaru taabiciin waana nin markaa aad iyo aad u siqa ahaayo marka naafic lagama warinayo naafic buu kaba imaam maalikna waa kan silsilatu dahab naafic kaba wariya culimada qaar ay dhahaan isagaaba axaadiistiisa kaga sii horeeya imaam maalik ee waa nin siqaatu ruwaad kaba laakiin bal ifaado waayo kitaabka dee aan yaroo kaloon idiin raacinayo nin kaleo cabdillaahi ibni cumar la laydhaabay walaaliyiinoo caabid ahaa isaga lamid maaha xifdigiisuna kaas ma fiicna in badan baana kutubta lagu arkaa markay axaadiis cilaynaya ama kolkol waxay odhanayaan fiihi cabdullahi alcumariyu lmukabar bay kaba cabiraan ninkii reer cumar dee wuxuu abtirsan cubaydullahi ibni cumar ibni xabsan ibni caas cumar ibni khadaab weeye marka alcumari bay kollay inta maydhan dee way badan yihin dadka cumariyiintaas waxay ka cabiraan fiihi alcumariyu lmukabar xadiidka waxaa ku jira ninkii kaa dee aalu cumar ee mukabar ujeedada ismigiisu cabdullaahi ahaa ama cabdillaahi ismigiisu mukabarka ah marka hadday taa leeyihin waxay leeyihin xadiidkan maqaal baa ku sugan xadiidkan dacfi baa ku sugan bay leeyihin haddaa wax kale loo heliyo waayo isagaa dee xagga xifdi saxiiximo iyo waxyaale ayuu adigu ay ku daciifiyaan kol waxay odhanayaan ninkani waa dee alcumariyu lmusaqar waana ninkan aan hayne isagu dee hiqaatu ruwaad iyo mutqiniintooda ahaayo marka haddaad aragta cibaarada almusaqar iyo almukabara iyo alcumari kolay ciday u kala jeedaan waa kuwan baan leeyahay qaala wuxuu yidhi ibnu cumar inamaa kaana shaybu rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulka ciradiisu waxubaabay ahayd naxwan min cishriina shacrata baydaa taqriiban waxba riwaayada afariyo tobankiiba badina indhe mukhalafo weyne kama dhaxayso wax ku dhow labaatan timood oo cadcad unbaabay ahaayeen way yaraayeen isagii mu odhan labaatan bay ahaayeen laakiin qadarkood iyo waxaad ayay ahayn labaatan aduu qadarkood ee afariyo tobanna waxaad kala badh aada uga diyaarsan intan uu sheegay weeye riwaayadka qaarkoodna toddobiyo toban iyo sideed iyo tobaniyobaa yimi bal markaa waxaan eegaynaa marka dee waaqac ahaan caddi eh, ahaan eegno waa ka ibnu cumar me anasla afariyo toban baan tiriyey haddii aan taqriiban iyo taqdiir ahaan eegnana kolley waa waxaa labaataneeye qadarkoodu uu ahaa waxyaalaha hadna marar kala duwan bay arkeenoo xataa haddii la afar iyo tobanka iyo labaatankan ama waxa ku dhowoowa yar kala badanyao midhan bay isdheeriy waxay isdheeriin waa wax yar dee marar kala duwanna inay ti markii hore madoobayd baaba hadha waa iska caddaan kartee waxa weeyaan wax saasa mukhaalafa kama dhaxayso bal muhimku waxa inoogu sugan way yaraayeen xadaana abu qurayb bn maxamed bn lcalaai qaala xadaana mucaawiyat bn hishaamin can shaybana can abi isxaaqa can cikrimata can ibni cabaasin qaala anahu qaal waayo xadiiskan wadayamka saadkama qabanaya mar kale haynoo soo noqdeen abu quraybna koley waa mashaayikhdan dhexda ah intaba sheekh buu wadahaa wuxuu yihi ibnu cabaas qaala abubakrin marka xadiidku waa musnadka abuu bakar abuu bakar baa wuxuu yihi yaa rasuulalah amadee ibnu cabaas hadduu u joogay musnadka ibnu cabaas musnad noqonaya kama warinaya isagiya laakiin wuxuu leeya abubakar baa saa yidhi xadiidka markaa ibnu cabaas baa warinaya qowl abuubakarna inoo soo noqonaya abubakar baa yidhi yaa rasuulalah rasuulka ilaahi qad shibta waad ceraysatay anaa waa isagoo sababtii weydiinaya bal waad ceraysatoo timahaaga cera yeesheen qaala markaa rasuulku wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh shayabaqii huudun waalwaaqicatu waalmursalaatu wacama yatasaaluuna waida shamsu ku wirad shayabaqii waxay ciraysay hudun suuratu huud iyo waalwaaqicatu suurat lwaaqica waalmursalaatu iyo mursalaat iyo wacama yatasaaluun waida shamsu ku wirad suuradahaas ayaa icareeyey taas baa rasuulka ilaah yihi salawaatuullahi wasalaamu caleyh bal xadiid kalena waa inoo dambeeyaaye waxa weye horta ciladii rasuulku may badnayn saan soo ogaanay madhadh kooban bay ahaayeen oo la tirin karo waana taadbarhkood tiradooda aan saxaabada hore ay noo soo sheegeen anas iyo ibnu cumar iyo riwaayo kalena way jiraan iyaguna inta aan kala badnayn toddobiyo toban sideed iyo tobaniyo haddaba madhadhkii xadiidkan horta bal markaan eegno duruq badan buu leeyahay iskhilaafna sanadkiisa waa dhacay oo kol musnadkan ibnu cabaas kol musnadka abibakar kol isagoo musnad sacad ah kol isagoo mursalo waa xadiis marka la eego walow abu isxaaq marka laga bilaabo in abi isxaaq riwaayaadkii lagaba wariyeyba iskhilaaf weyne kuma suganyo culimada qaarkood ay ku tiriyeen inuu ruwaaduna ay wada siqaa tahay laakiin idiraam kuma sugan yahay waa xagga ma ibnu cabaas ba ma abubakar buu musnadkii yahay ma sacad ba ma cid kale aduu bal ilaa aqwaalo koobiyo iyo tobaniyo markaas soo naqliyaano riwaayaadka jira oo barkood ay yidhaahaan amsilada markay mundaribka noocan xadiidka ee mundaribka ay amsiladiisa sheegayaan bay misalaan ugu soo daraan laakiin ruwaadu kol hadday wada tiqaa tahay lana kala raajax yeeli karo waxaa meesha jiraana ma hebel ibnu cabaas baa xadiidka dee isagu warinaya mise abubakar buu ka wariyey ma baa warinaya intuo saxaabada ay tahay wax kalena aanu jirin kollay wax cillo oo xadiidkii keenaysa oo cillo ku noqon noqonaysa maaho saa daraaddeed bay ayimo kala duwan oo dee kuwa horeeyo kuwa dambana si albaamiya xadiidka ay u saxiix yeelaan bal taasi iyadu waa mid xagga kale dee cireyntana kolay suuradahani waa suurado kulansaday oo ay kuma sugan yihiin horta axwaalu sucadaai wal ashqiyaa intuba janno iyo iyadugu bal matalan naar iyo qiyaamo iyo wixii kuma tacalluqsanaa wa umuurada dee ruuxii sidaa rasuulka ah oo kale macrifadiisa ay badnayd oo dad dhan isagaa ilaah uguma yaqaanay raxma ruuxu ka macrifo iyo ilaah dee uga aqoon badayo jaanibkaasna waa ka cabsi badan yahay umuurahana waa umuurihii isagaba kuma soo degay oo isagu dee ula noolaaba ee uu dareensanaayo oo marka la eego xagga shucuurkiisa iyo dareensiga iyo fahamka oo kale taasna ay keenaysay murugo badan iyo khawf iyo cabsi iyo walow isagu dee haddana la ogaanba alkii ummaddiisii oo dhanna waa u warwarayay isaga naftiisii haddana dee waa kaa aynu ogeyn cabsidiisutay tay ahayd bal umuurahaas baa uu leeyahay suuradaasna ay kulansadeen ayaa waxa weeye uu leeyahay rasuulka ilaahi waa waxaa keenayba midharkan iyadoo dee misaajkiisu kaa muctadilka ah ayo keenaysa inaanay usoo degdegin cerro ayaa waxa weeyaan waxyaalaha ay cereeyataaba weeyaan oo adugu waa umuuraha ay kulansatay wey suuraddan hudna gaar ahaan waxay idhaahma dee fastaqim kamaa umirta waman taaba macako istiqaamadii oo dee wax adagba ah weliba layidhi si ay lagu amray u toosa oo dee waxa weeyaan waa guud ahaan daahir iyo baatilka kuwa waxaasun uga baydhin oo kale welibana ummadiina la raaciyoo kale bal taasna qalaqeed iyo walaaceeday ay leedahayo waa umuraha bal ay culimmadu noogu fasireen inay tahay jawaanibta rasuulka ilaahay tilmaamayo ee uu leeyahay suuradahaas ayaa cereeyey bal taas weye xadiid labaadna waaba kan xadaanaa sufyaan ibnu wakiicin qaala xadaanaa moxamed ibnu bishrin can caliy bni saalixin can abi isxaaqa can abi juxayfata qaala qaalu abu juxayfana maantana warinaye kii horena ibnu cabaas buu ah welibana abubakr baa kuwa yidhi kan way yidhaaheen oo saxaabadii yidhi bu xagga sanadkana sufeedn filaya de kuma celcelin doono walow marar aan soo aragna habeenadan dhoweyd waa nin sidiisa saduuqu ahaa imaamkii wakiic ibnuljaraxna dhale laakiin aan idhi ninkii wax u qori jiray ayaa dhib badan kaga timo axaadiis aankuiisi aan kitaabkiisii kuba daray culimadna markii looga degay isagina tii kumuu dee joogsan oo kolley waa waxa loo daciifiyo halkaasay dhib uga timo marka sanadka xadiisku waa daciif laakiin dee xadiiskii hore duruqdiisii kale iyo duruqdii xadiisku lahaabaa inoo xoogeynayo sanadka hadduu daciif noqdo asalka xadiidku waa waxay noo sugan bal cali ibnu saalix ninka la ydha isxaaq beryihii dambu weynaaday xifdigiisu aanu fiicnayn ayaabu dadkii beryaha dambe wax ka wariye ahaaye isaguna waa meel khalal xadiidka uga iman karo laakiin xadiidku sanadkani hadduu daciif yahay aqalkiisu waa inoo sugan yahay waa xadiidkii hore maxaa lagu yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow araaka waxaan ku aragnaa qad shirta inaad ceshowday qaala wuxuu ihi shayabatni qad shayabatni waxa iciraysay huudun waa akhawaato akhwaad waa nadaairteeda kuwa iyada la mid ah oo waxan ay kulansatay waayo ummadii hore iyo halaagoodii si loo halaagay markay xaqi kaba tegeen iyo naartii iyo jannadii iyo axwaal ashqiya wasucadaa intaba way ku sugnaayeen marka waxay halaagtay buu leeyahy huud iyo kuwa nadaairteeda akhwaad wasaa la midka ahee waxa ay iyada mawduuceed iyo umuuraha ay kulansanaysa suuraddu kulansatay iyaguna kulansaday xadaana caliy bnu xujrin qaal anba'naa shucayb bnu safwaana can cabdilmalik bni cumayrin can iyaad bni laqiinin alcijriyi can abi rimsata ataymiyi taymi ribaabi oo taymkan baa wuxuu leeyahay waa nin saxaabiya abirimta mar dambuu magaciisa casharkan ka dambeeyuu inooguba iman doonaa magaciisu isagoo matiga inooguba sugan waxyaalihii la rifaacatu bnu yatribi iyo yatrib ibnu rifaaciyo adugu magacyo kalena way kuba sheegeen waa nin saxaabiya adugu ee wuxuu leeyahay taymin ribaabi waxaa inoo suurtagala inaan iskaba nasbi inaad dee jirto saas iyo inaan acni tayma ribaabi aad idhaahdo taym way badan tahay carab ah, oo de taymkii qureysheed baaba jira abubakar iyo reerkoodii reer bani taym waa quraysh oo kale taymo kalena way jiraane taymkani maaha taymkii qureysheed buu leeyahe waa reer ribaab taymkoodii adigu ribaabkuna kollay qolo gaara may ahayne shan reeroo isu tegay oo kuwa taymkani ay kaga mid yihiine cukli iyo damba iyo adigu balqolooyin ayaa way isdhaarsaneen way isbahaysteen markaasay ribina waxay idhaahdeen adigu subagoo kale marka dee waxa gunta kuba hadha ayay malaa markaan kasirinna yidhaahaan kiibay gacmaa geliyeen adkayn daraaddeed oo barhkood dhiig bay gelin jireen waxyaalay gelin jireen markaa isdhaarsanayaan oo adigu tibay iskuwa dhaarsanayeenoo markaas baa iyagii dee qoladaas ribaabkina waa ribiga waxa ay gacmaa gelinayeen ayuu magacu gaba yimi waana shan reer bay ahayd oo dee iyagoo markaa isdhaarsanaya dee isbahaystaan oo dee kole waa dadka jahliyadii kuwa noolaa boob iyo dhac dee markaa hadiyo goor cidii aan yarana cidii yarayna waa ina cid weyn bal kuba tiirsanaata ama ay surursadaan dadkaasi bal taas bay kole xafid xajarba halkan ribaabka ayuu ra'da fatxadeedu ku dabdiyaa rabaab walow qolooyinka kale ay dhahaan taas waa laga roonyaen ribaab bay ra'du way kasirsan tahay sayba ribaab qaala wuxuu yidhi abu ribta ataytu nabiya sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baan u imi farxal maci macayga ibnun lii inan anigu aan dhalay uu ila socdo qaala wuxuu yidhi abuu ribta odhanaya fa uriitu rasuulka ilaahay bee hore umu arage waa lay tusay faqultu waxaan idhi lamaa ra'aytu markaan arkay haadaa llaahi sala allahu calayh wasalam waa kani waa nebigii ilaahay xadiidku dhowaanba ama dee casharka ka dambeeyaba insha allahu tacala wuu noo soo noqon doonaa waana xadiidka ugu horeeya baabka ka dambeeya isagoo ziyaada leh aan halkan kuma sugnayn ayaad arki doonaaye wa calayhi rasuulkii ilaahay korkiisana sababaane laba mara ahaa oo akhbaraane cagaaran waaas inuu qaatay waynu soo marray ama khaalisa ha ama khuduud habal haadeen oo kale cadaadna waa qaadan jiray bal isagoo laba maro oo de waaba go-iyo uu guntanaa iyo kii uu huwanaaba riwaayadka qaarkoodna halka burdaanya baa dhacdeen de iyaduna kurdiga waana la guntadaaladahu wadaadkaa isticmaali jireen oo akhdara ama khudro wada saafiya haba noqoto ama dee khudud yar qaaliba haba noqotee ay kuba sugan yihiin waana tan eh, siyaabu <laughs> sundusun khudrun waaba dee dhibaadka ahlujannada midabkaas kole walahu shacaru waxaana u sugnay maxalushaahidku halka waya timo ad calaahu uu ka kor noqday almashiibu oo dee waa midharhkan ciradiisee muqadama raasiya kaba muuqanayay ayaa dee adeesha shaybkaas oo wax yar muuqda weeyaan ayay ahayd oo kornoqod ku wataase maha inuu ka qaalib noqday wa shaybu haddaba dharadiisaasna axmar mid cas bay ahayd anas ibn maalik waxaan soo aragnay uu yihi rasuulka ilaahay khidaab waqtigii ma gaadhin waxba marsan weeye halkanna way caddaydoo dee cadtaankani waxaa ugaba yimi wuxuu mariyey ayuu ugaba yimi waa ixtimaal cadtaanku inuu ugaba yimina waa suurtagalba diibkii iyo wixii udgoonaasan dee miskigii ama khaluuqiyo wixii uu marsanayey ee rasuulka ilaahay uu madaxiisa marinayay inay taasi noocan cadtaankan ay keentayna waaba aduu ixtimaalkaasna waa jiraa barhkoodna way kuma fasireen barhkood waa kuma fasireen axbarnimadan uu sheegay ayayna ahayn timuu marka ay markii hore madoobaayeen ay soo cadaadayaan marka hore waxay leeyihin taade cadaanka khaaliskaa noqon horta midabkii madowgiiba isbedelo yar casuusba ama casaan oo kaley noqdaan dabadeed bay wada cadaadaanoo waa dee mabaadica shay ayay tani ahayd waxaan casaankani bal umuurahaas iyo wixii kuma tacalluqsan insha allahu tacala casharkan ka dambeeya ayaa marka khitaab kala hadlayo maxaa jira rasuulka ilahi khitaab ma marsan mise ma marsan iyo maxay inoo keenaysaa axaadiidta markaad isu wada geysano imanka ma marsan baan aan soo haynaa kana dee casaankan bal haddaan ku xambaarno wuxuu marsaday wuu marsaday weeye bal wixii kale jiray axaadiida markaa dambe baabka uu dhigto ayaan eegi doonaa insha allahu tacala xdثna أحمد بن منيع قال xdثna سريج بن النعمان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة سماك بن حرب ayaa wuxuu hi waa ti mar dhow inaan soo haynay isagoo lahaa samictu jaabir bna samura xadiiskiha kaana idaa dahana ra'sahu xadiiskeedii jaabir ibnu samura lagu yidhi maxamed ibnu salama oo iskaba dhaafiyo kaasoo de waayo waqti gabagaba waqtigiiba aad u dambeeya kolley de waa soo noqnoqon doonaa umuuro ku tacalluqsanna waynoo iman imaamkaasi akaana fii rasuulilaahi fii rasi rasuulilaahi sal allahu alay wasalam rasuulka ilaahay madaxiisa shaybun wax tarri'i miyay madaxii rasuulka kuma sugnaayeen qaala wuxuuhi lam yakun ma ahayn fii ra'si rasuulilaahi sal allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay madaxiisa shaybun xero ilaa shacaraatun xabado midho e, aw mooyaan waa timo fii mafriqi rasi halkaa madaxiisa kala rogiisa kuma sugan halkaa madaxa de waa midhahkani way baahsaneen dhafoorada midhan bay ahayd intan muqadama rasi halkan mafriqa madaxa dhexdiisa ee timaa laga kala rogo idadahada marka uu dhaashado waarahunna waxaa qarin jiray adduhdo waa xadiidkii hore aan kuma soo maro rasuulka ilaahi markuu dhaashado ama wax barsado subag iyo saliidiya waxuu barsado dhalaalkan kale timii kalaba dhalaalayaan baan laga garan jirinoo duhdigu uu qarin jiray laakiin marka timu aanay wax duhdiya lahayn ayay muuqanayeenoo marka waa wax yar oo kooban oo waxaa dee uu qarinayaba duhdi qarinayo ayuunbaabu lahaayo wax badan tiradna waa labaataneeyo ama labaatan wax kaba yar bay ahayd baabu maa jaa fii khidaabi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam allah subxaana wa aclam صحفة